alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllahi waaalih wصaxbihi ajmaciin ama bacd qala اlimaamu raximah اllahu tacaala faslu ida carafta hadihi اlusuula faclam ana allaha subxaanahu wa tacaala jacala alcibaadata lahu anwaaca usuushii shanta ahayd markuu sheekhu soo dhammeeyey ayuu wuxuu u gudbay fusuul fusuushaasu marka masaa'ilkii hore usuusha uu ku ururshay uu ku faahfaahin doono wuxuuna yidhi idaa carafta markaad garatay haadihi اlusuula usuushaa shanta qawaacidda aan soo hormariyay shanta ahayd faclam waxaad ogaataa ana allaha subxaanahu wa tacaala jacala inuu yeelay alcibaadata lahu cibaadada la caabudayo anwaacan inuu u sameeyey qaybo kala duwan buu ka dhigay ictiqaadiyatan buu ka dhigay yacnii cibaado ictiqaadi ah oo laga rabo ruuxa muslimka inuu rumeeyo waa cilmi waa cibaado cilmi ah ama nadari ah oo ruuxu inuu maanka iyo maskaxda ku duuba laga doonayo wahya asaasuha cibaadada ictiqaadiga ah ayaa asaaska iyo meeshay ka bilaabatay ku dhanba ah wadaalika kaasna waxa weeye an yactaqida inuu ruuxu aamino annahu rabu lwaaxidu alaxadu allaha keligiia inuu asagu yahay alrabu khaaliqa inuu ilaahay yahay alwaaxidu keligii alaxadu ee mutaxane cahad kale uusan garab taagnin ama uusan wehelinin aladii eebbahaasu lahu lkhalqu abuurku u ahaaday ama abuur oo dhanba asagaa iskale iyo wlmru taladaba abuuridda uunka la abuuro la ahaysiiyo ayagoon waxba ahayn shay jira laga dhigo dad laga dhigo maan iyo maskax iyo caqli la siiyo nicam la siiyo wlmru taladana isagaa iskale alaa lahu lkhalqu wlmru buu sheekhu tilmaamahaya wa biyadihi ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisayna annafcu dheeftu ku jirtaa iyo waduru dhibku ku jiraa inaad aaminto wey alladii allahaasoo laa shariika low axad la wadaaga awooddaas iyo abuurka iyo maamulka iyo dheefsiinta iyo dhibaataynta uusan jirin <clears throat> walaa yashfacu uusan ergeynaynin cindahu agtiisa axadun aadame ama ruux kaleba ilaa biidni asaga idankiisa mooyeen waa inaad aaminto ilaahay subxaanahu wa tacaala axad la hadli kara ama agtiisa ka ergeyn kara inuusan jirin in loo fasaxa axadkaa mooye waannahu laa macbuuda bixaqin hayruhu axad xaq lagu caabudo inuusan jirin asaga mooye wagayru dalika iyo intaas waxaan ka ayno min lawaasimi lilaahiyati ilaahnimada waxyaabaha ka laazime ka dhasha ilahay inuu ilaahya markaad aaminto xuquuqduu kugu lahaa oo dhan baa lagaa rabaa cibaadadu marka tacaariif dhowraa laga bixiyaa shaykhulislaam tacriifkiisa u caansan alcibaadatu wa ismun jaamicun lima yuxibuhu اllah wayardaahu min alacmaali wاlaqwaali الظaahirati wاlbaطina tacriifka shaykhu اlislaam ibnu teymiya iskale kitaabkiisa alcubudiya safxada labaatan iyo dhowr labaatan iyo saddex meelaha taqriiban ayuu kaga hadlaa cibaadadu waa magac guud oo uruuriya wax walbo ilaahay jecel yahay oo fal ah ama qowl ah shayga ilaahay uu jecel yahay ama falka ama qowlka muuqda ha noqdo sida adkaarta oo kale subxaan allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar ama shay baatina ha noqdo sida xub ullahi wa xubu rasuulihi subxaanahu wa tacaala alkhashyatu walkhawf acmaasha baatiniga ah intaasoo dhan baa la yidhaahdaa wadaadka la yidhahda asagu abulqaasim alraaqib alasfahaani oo min aimati alashaacira ah kitaabkiisa loo yaqaan tafsiilu nash'atayn wa taxsiilu sacaadatayn safxada siddeetan iyo shan fasal buu guntay uu yidhi taxqiiqu alcibaada macna alcibaada buu ka hadlay kadibna anwaacdeeda ayuu faahfaashay waana tacriif laftirkiisu aad u quruxsan wuxuuna yidhi alcibaadaةu ficlu اkhtiyaariyu munaafin lلshahawaaت albadaniya tasturu can niyati الtaqarub ilى اllah طaacatan lلshariica tacriifkaasi wadaadka ashcariga uu bixiyey ee mutakalimka ah ee lagu tiriya min xukamaa alslaam xadiid aad u qiimo badan weeye wuxuu ihi alcibaadatu ficlu اkhtiyaariy cibaadadu waa fal la doorto waxaad adu khiyaarkaa ku samaysa weeye munaafin lishahawaat shahawaadka badaniga diidan munaafin lishahawaat اlbadaniya naftadu inay iska seexatay dooni alla inaysan xusin bay dooni waxba inaysan bixinin bay dooni khayrkii ma rabto marka waa ficlu اkhtiyaariyun munaafin lishahawaati اlbadaniya naftaadu shahwaday doonaysa iyo waxay ka helaysay ay jeclaanayso dhan bay cibaadadu ka hor maxaa loo sameeyaa ficalka ikhtiyaariga ah tasduru can niyati taqarubi ila allahi subxaana wa tacaala waxay ka soo fulaysaa niyo ah inaad ilaahay u dhowaato haddii aad ficil ikhtiyaari la timaado oo munaafin lishahawaati albadaniya ah oo niya taqarub aad oola timaado laakiin aacatan lishariicad ool imaan cibaada maah buu taagan yahay muxtarazaadkii tacriifkaasuu ka hadlay wuu faahfaashay aad buu hadalkaa u fiican yahay lannu nin laga yaaba inuu la yimaado ficil ikhtiyaaro asaguu doortoon aan ahayn idiraari qasrina aan ahayn afcaaliis waxaa iska jirta qasri ah neefneefsiga hadda ad neefsanaysa ugu dooranaysa maaha neefsigan kaa socdeed maanta wasanka neefta ka jiidi eed oxygen qaadan marna aad mxuu ahaay carbon soo tuurayso iyo wadnaha boodboodiisa boditaankiisa waxaad ugu xukunta ma aha waa ficil qasri ah ama idiraari ah ama mxuu ahaay taskhiiri ah marka waa ficil ikhtiyaari ah munaafin lishahawaati اlbadaniya yasdur can niyati taqarub ilى اllah intaasoo dhan haddii la helo laakiin aacatan lishariica uusan ahayn wuxuu noqonaya cibaada ma aha tacriifkiisa aad buu u qiimo badan yahay tacriif inta badan dadku ay arkeen ma tacriif kaloo xanaabila leeyihiin oo qanaf oo adag bay wadaaduhu sheeg sheegaan tacriifkaasi dadka ashcariga ka fiican wa minha cibaadaadka waxaa ka mid a allafdiyatu cibaadadaad lagu hadlo oo weedho ah wahiya cibaadadaasi waxaa weeye annutqu bikalimati tawxiid ictiqaadkii hadduu hormaray acmaashoo dhan baa labadaa adde eh. cilmi iyo camali shay la raba inaad aamintood rumayso oy qolyahan mutakalimiinta nadariyaad u yaqaanaan iyo shay camal ah oo lagaa raba inaad la timaaddo oo mararka qaarkood tadbiiq la yidhaahdo nadari iyo tadbiiq bay ku odhanhayaan ama nadar iyo tabiiq camal iyo cilmi waa isku mid haddaad maato waa shay nadari ah yani waa shay cilmi ah oo tasdiiqi ah oo macrifi ah weeye marna waa shay lagaa raba inaad la timaadood falgeliso wixi aad aamintay eed rumaysay eed baratay eed fahantay waa inaad ku dhaqanto wa minha waxaa ka mid a ah cibaadaadka mid lagu dhawaaqo lagu hadlo wahiya midda u xoog asaaskaana waa annutqu bikalimati tawxiid kalimatu tawxiid in lagu hadlo weeye faman ictaqada ruuxa aamina maa dukira wixii lasoo sheego ilahi inuu khaaliq yahay keligiina macbuud yahay adduunka asagu maamula talada asagu leeyahay haddii ictiqaadkaa fiican lagaa helo walam yantiq aan ku hadlin biha bikalimati tawxiidi lam yuxqan lama ilaaliyo damuhu dhiigiisu walaa maaluhu maalkiisuba caqiido qiimo badan buu ka hadlayaa masala ee majmaca cinda ahli lcilmi ah wuxuuna sheekhu tilmaamahayaa qaacida muhiima cinda ahli اlcilmi khaasatan ragga ka hadla masaa'il الtawxiid wاlcaqaa'id ka hadlo alfarqu bayna xaqaa'iq اlkufri wa xaqaa'iq aliimaan in la kala duwo oo la kala sooco soomaaliya waxay tidhahdaa sin iyo saad waa la kala soocaa so iyo saan waa la kala soocana mar baa la yidhahdaa so waa hilibka hilibkaa so la yidhahdaa saantuna de waa maqaarka oad garanaysa yacni waxyaabaha isku dhagaa ama isku gadmada ama gala waa in la kala duwo marka sheekhu halkan wuxuu ka bilaabay ama eh, tilma ishaaray ishaara caabira in kufrigu iyo iimaanku kala duwan yihiin muxuu kuu tilmaamay sheekhu ku yidhi wixii aad soo rumay ee eh, caqiidadii fiicnayd ee ahaa ilahay inuu rabbi yahay adduunkao dhanba ciryo dhulbaa asagoo abuuray addoommaha uu leeyahay axadaan asaga ahayna cibaada uusan mudanin haddaad intaa rumayso laakiin aadan tawxiidsanin gaal baa tahay buu ku yidhi bimacnaa annutqu bishahaadatayn waa sharطun lisixati اliimaani fii xaqi اlqaadir ruuxa kari kara inuu ku hadlo shahaadataynka oo kelima tawxiid inuu ka hadla awoodi kara ee garanaya xaggana aan ku hadlinan ku dhawaaqin waa kaafir biitifaaqi اlmuslimiin idan halkaa muxuu kugu tilmaamay islaamka inaad niyooto ama iimaanka aad niyooto ama shaygii aad qalbiga yamaanka ku duubto keliya laguma islaama ku yidhi waxaa bishari ah inaad la timaado annuطqu bilaa ilaaha ila اllah muxamadu rasuul اllah markaasaa iimaankaadu asaxahaya laakiin kufrigu qad yakuunu bاniya haddaad niyooto inaad berri ta aroorta gaalowdo berri aroorti aad gaalowdo ama sanamka hebel aad barri u sujuuddo ama bil kadib markay hawshu kuu hagaagto oo resbonsorku kugu dhammaado eed ayraboodka nairobi sii maraysa inaad gaalowdo aad niyooto haddana masaajidka aad ku jirto jallaad maalinkai aad akhrido oo subaxa dhammayso ood sadaqaadka la baxdo haddaad gaal tahay muxuu kuu kala saaray man nawaa an yakfura kafara fi lxaal waman nawaa an yuslima hadan lam yuslim soo lama kala tegin ninkii niyooda inuu berita islaamo haddama islaam ma aha waa kaafir gaal baa tahay maalan murtad baa tahay waxaad niyootay berita inaad islaanto hadda maxaad tahay kaafir baa tahay inta berri laga gaadhi ee caqiidadii fiicneed aad ku sugnaan haddana aad ku hadli ama wixii aad ku kufrida aad ka toobadkeeni weli waxaad tahay gaal baa tahay ayib laakiin haddaad niyooto berrita inaad gaalowdo haddaad gaal tahay ma la kala tegay mise maya waa farq bayna alxaqiiqa aliimaaniya walxaqaa'iq alkufriya isku mid ma aha idan alkufru yasixu niyatan wاliimaanu wاlslaamu laa yasixu bالniya abada islaamnimadu waxaa lagaa rabaa inaad la timaado oo ficil daahira aad la timaado oo qowl daahira aad la timaadaa lagaa dooni laakiin kufrigu wuxuu ku asaxaahee binniya haddaad ruux maanta ku qasabto inuu gaaloobo aakan kugu qabto intaan ka jaray baan haddaadan ku dhawaaqin ood nabi maxamed aadan higaadinin ood ilaahay caayin oodan rabbi ku kufriyin soddon qiiqayso isku barbaraa kaadusi baan ku idhi meelaad igaga baxsata ma haysatid qori aakaa ma haysid wax iga qaban ma jiro gaalnimaad igu qasabtay waad idirqiday markaasaan gaaloobay culummadu muran kaba qabaan adugu inaad gaaloobayso ruuxii gaalnimada aad ku qasabtay ee mukrah ahaa ama ha gaaloobo ama yuusan gaaloobin asagay u taallaay laakiin adiga qasbaha ah ee dirqiyaha ah waad gaaloobaysaa kaafir baa tahay laakiin haddaad ruux ku qasabto inuu islaam adoo gaaloo murtad ah ama kaafir asli ah ayaad gaal kala tiri haddaadan maanta islaamin oodan nabi maxamed raacin shan baa kugu dhici uu islaamay saxa islaamuhu laakiin adigu islaami maysid warka miyaad fahanteen haddaan islaamnimo kugu qasbo kii aan qasba islaamku waa ka asaxaaya haduu islaamka ku hadlo laakiin anigii qasbay ee gaalkaa ciyaadan bilaahi hee saa ku islaami mahayo ilaa aan la imaado wixii lagu islaami jiray fahma hawsha ayada ah laakiin haddaan gaalnimo kugu qasbo maxaan ahay wadaad allow waad gaaloobi sawaaun kafara almukrahu am lam yakfur yani waa xaqaaiqda iimaanka iyo kufriga waxay kala tagaan bay ka mid tahay hawsha waa in aad loo fahmo wax isku baaba ma aha haddaan gaalnimo oogu hadla limasaalixi shakhsiya aada shaqo heshid xoogow nacfi ha lagu siiyo gabadha ha lagugu meheriyo biilka ha laguu kordhiyo kiniisadda xoogow inkamiga dhaqaale aad ka heshid haddaan kufri qowla ama ficila aan oogu kaafir baan ahay baatinan wa daahiran laakiin haddaan u islaamoon tawxiidka oogu hadlo ama noola imaado limasaalix shakhsiya oo la imaado ruuxa asaga ah muslim ma aha fi wa waa kaafir fi lbaini wa in adhara alislaama munaafiq baana loo yaqaanaa hawshaas yacanii kufrigu iyo iimaanku waa kala tagaan xaqaa'iq kala duwan weeye masaa'il ha wadaageen laakiin hawsha waa inaad ku baraarugto ayb waxyaabaha waxayna u laabanaysaa kufriguna waa min baab اlmanhiyaat iimaankuna waa min baab اlma'muuraat waxyaabaha marka ilaahay kaa ku faray ee uu ku amray shuruud iyo quyuud iyo u waxay rabtaa in loo weyse qaato xilli gooni a ah la tukado meel gooni a ah lagu tukado dhar gooni a ah lagu tukado niya khuwaasa loola yimaado qiblada la qaabilo yacni shayga ma'muuru bihiga ah quyuud iyo shuruud bu fi sharca leeyahay laakiin shaygii lagaa reebay jumlatan wa tafsiilan laguma ogolo haddaad ilaahay khayrkii u sujuuddo adoon weysa qabin oon qiblada usii jeedin oo nijaasa kugu milqan tahay oo muxuu ahaaye qaawan maxaa tahay kaafir baa tahay ilaahay hayr sanam iyo qamar iyo kawaakib iyo bini aadam baad u sujuudda adoo qaawan oon qiblo usii jeedin oon weyse qabin ood nijaasa kugu milqantahay o kugu dharooban tahay taasi maxaa leedaha waa kufri waa asujuud lisanam laakiin sujuudda haddaad alla sujuuda ka warran sujuud ma aha adoo qaawan o kaadi kugu milqan tahay oo muxuu ah qibladaan usii jeedin oo hawlo aafaysan haddaad tiraa ilaahaygii rabulcaalamiin baan u tukanaya lagaa dhegaysan maayo maxaa ilaha asujuudu lilaahi waa min baabi alma'muuraat shuruud bay rabtaa ahaaray rabtaa istiqbaal qiblay rabtaa cawra asturid hawlo khaasay leedahay fahm hawsha ayadaa laakiin midkaani waa maxay waa min baabi اlmanhiyaati canhu waxaa lagaa rabaa si walba inaad oga tagto alimaam nawowi oo imaam shaafici ah oo ashcari ah kitaabkiisa rawdaha sujuud tilaawa markuu dhammaynhayo gebagabaynhayo waa xarafka u dambeeya baaba sujuud tilaawa ee wuxuu ka hadlay shaaficiyadu inay ka niqaasheen hadduu nin intuu iska soo kaco ilaahay dartiis sujuudu iskala dhaco wuu iska sujuudo rukuucu iskala dhacay aan wax kala tarixin sajada lilaahi aw rakaca lilaahi wax sabab ah sujuud shukri ma aha tilaawa ma aha waxay tahay lama yaqaan waa maxay ilahay baan ku weynaynbu tacdiima lirabbi weeye shaaficida waxay isku qabteen ma xaaraanba mise tahay nawi wuxuu rajaxay inaysan bannaanayn waana madhaba jumhuur shaaficiya sujuudda ilahda u sujuudi waa inaan maxay tahay wanaan fahno horta markuu hawshaa baxsigii shaaficiyada ka hadlay wuxuu yidhi taan hadda aan isku hayno way bannaantahay way ma bannaana ma ya ku khaldin buu idhi sujuudda ardadu iyo xertu ay culummadu u sujuuddo sawaaءn kaanat biwuduu'in aw bigayri wuduu'in ila alqiblati aw ilaa hayriha midda ayadu waa xaaraan yafcaluhu اdaalimuuna aljaahiluuna daalluun buu idhi wuxuu yidhi marka wa fii bacdi suwarihi maa yaqtadi اlkufr ciyaada biاllahi buu ihi ashcari shaafici ah oo mufawid ah oo muطarib ah fii baabi الsifaati wاlasmaa ya laakiin fiqigiisa wuxuu keenayaa xertu culammada sujuuday u sujuudda qaybo ka mida waa gaalnimo buuhi ciyaada biاllah maxaan iga khuseeyey wuxuu ihi sajada ilى اlqiblati aw ilى gayri اlqiblati biwuduin aw xagee ka duulahaya liأna الsujuuda ligayr اllahi waa maxay waa min baab almanhiyat wax loo shardiya lama arko wixii lagaa reebay waxaa la rabaa inaad ka hadho jumlatan wa tafsiilan ama sheekha weynan u sujuud ama ama taqarub u sujuud aday kuu taallaa muslimiinta inaad ka gacal dhigato oo awliye iyo gacal iyo waala ka dhigato wuxuu ku asaxayaa walaayana ay noqonaysaa marka aad u xidhiirinaysa liiimaanihim wa islaamihim inamaa waliykum اllah warasuuluhu اladiina aamanu ladiina yuqiimuuna الsalaa waman ytwala اllaha warasuulahu اladiina aamanuu allah waliyu اladiina aamanuu howlahaasoo dhan soo ur ruuxa muslimka ah asagu lidaatihi looma jeclaanhayo waxaa loo jeclaan likownihi ilaahay iyo rasuulkiisa uu ku xidhan yahay haddaad ruuxa muslimka qaab kale u jeclaato taa walaayo lama yidhaahdo muslim jacayl sharciana ma aha ee markaad iimaankiisa iyo diintiisa iyo alla ku-xidhnaanshihiisa iyo inuu rabbigii yaqaano xaggana uu caabudayo u jeclaato haadihi hiy sharciya lianna alwilaayata bilmuminiin waa maxay waa min baabi alma'muuraati biha wey marka quyuud bay rabtaa la soco hadda wadaaddo waaweyn baa ku bariiqdaha ku barriqana meesha laakiin gaalka ninka gacal ka dhigta u hiiliya wuu gaaloobayaa jumlatan wa tafsiilan lianna wilaayat alkaafiriina waa min baabi almanhiyaati canha waa inaad wixii fahantaan haddaad gaalka oogu hiiliso liqaradin dunyawiyin lixub ama jacayl diinkiisa aad jeceshahay ama nacayb aad wadaadahan wahabyada necab tahay ama xumayn aad reebal ku xumayn ama ka aargoosi aad reebal ka aargoosan ama xoogow burdhaglaysi ama xoogow nacfi ah jaahiya mansab qarad iyo ujeeddo walbood gaad oogu hiiliso muslimna aad kaga hiiliso hee waad ku gaaloobaysaa maxaa yeele lianna wilaayata alkaafir waa min baab almanhiyaati laa yushtaradu laha shar walaa yuqayadu biha qayd hawsha waa inaad fahamtaan intaa ninkii kale fahmi waaya isagoo uun hiro weyno bartaa hiradu joogto unbuu gaalnimo ku dhuflayn oo ku dabaalan ciyaada biاllah xaqaa'iqdii marka wuu kala qaadaya wadaadku hawshaasuu kala soocahayaa sheekhu wuxuu uhi lam yuxqan damuhu walaa maaluhu maalkiisa iyo dhiiggiisa midna lama ilaaliyo lama ilaalinayo lanna wuxuu tilmaamahayaa aniga istilmaamaya in la kala duwo xaqaa'iq اliimaan wa xaqaa'iq alkufr wa kaana wuxuu noqon ninka asaga ah ee caqiidada fiican laga helay xaggan aan xaqi ictiraafin een ku hadlin lisaanan wa ficlan aan la imanin ka ibliisuu noqonaya ibliis eh, inuu kufrigiisu kufruljuxuud ahaa iyo inuu kufrigiisu kufruliibaai walistikbaar ahaa waa lagu dagaalamaa waxaana xoog badan in kufrigiisu ah kufruliibaa gaaladu waa lix qaybood kufaartu waa lix qaybood cinda alfuqahaa waxay yidhahdaan kaafirun bibainihi wa daahirihi nin kor iyo hoosba gaal ah oo gaalnimadiisa cadaystay waa kufaarta asliyiinta sida yuhuudda iyo nasaarada iyo majuusta iyo kufaarta cabadatulawthaan ee xarbiyiinta ahaa gaalka warkiisa cadaystay ee kufrigiisa bannaanka yaal een islaam ku hoosna caqiide xun ku wata korna ay ka soo daahirtay waxaan leenahay waa kaafirun baatinan wa daahiran taqsiimka aan wadno waxaa iskale qaraafi fi nafais fuqaduna ma diidano marka aan dhammaystirno gaalka labaad wuxuu yidhi waa kaafirun waxaa weeyaan buui kaafirun e, e, e, aamana bibaطinihi wa aamana bidaahirihi laakinahu kafara bicadami اlidcaan qaraafi ufirs hoos buu dega isagoo ashcariya ah oo jahmi jaldi ah haddana wahaabiye dhab badanoo ku maxaabsata wahaabiyadu kaga fiican yaha baabkaani wuxuu ihi kaafir waxaa jira aamana bidaahirihi wa aamana bibainihi laakina wuxuu ku gaaloobay inuusan u hogaansamin furuucdii iyo sharaa'icdii islaamka laakinahu kafara bicadami اlidcaani wاlqabuuli lisharaa'ic ka kufri abi aalibin buuri qaraafuuli abu aalib nebi maxamed inuu xaq yahay diintuna ay dhab tahay nabiguna run sheegahayo diimaha adduunkana u qiima badta diinta islaamka in badanba ku adima runtii gabayu ka tariya dher la yaqaan qalbi ahaana nabi maxamed inuu xaq yahay rasuullahina wuu aaminsanaa ictiqaad fiicanna waa laga helay biliimaani billaahi wa birasuulihi ah iyo jacayl weliba nabigu jecel yahay ah ictiqaadkana waa laga helay af ahaanna wuu ku adimay in diinta nebi maxamed iyo rasuulkuba xaq yihiin oo muxuu ku gaaloob waayahay wuxuu ku gaaloobay bilimtinaac wa cadam alidcaani lisharaa'ic hayaba nala tukaale oo la ima wasaan yeella hoggaansan maya buuhi gabdhaha qurasheed baa i caayi baa amminkan dabada ma tagtaagi karo quraysh baa idhihi odaygii asagoo cimriganoo sagaashan jir ah oo gabaldhaca ah haya ayuu amminkan wiilkii yaraa dabi galay oo wiilkii yaraa agoonkaa buuhi nabi baad ii tahay laakiin sida kale inaad ahlu xaq tahay nabi alla waan aaminsan caryaa taabta difaacaas wuxuu ku salaysnaa difaac qaraabanimo iyo mid jacaylo weliba xubi ah idan wuxuu leeyahay abu aalib aamana bibainihi ay ictaqada wa aamana bidaahirihi wa anutqu biاllisaan والاctiraaf bاlxaq laakiin kafara bicadam اlidcaan kufrigaasi marka waa kufru اliibaa baa loo yaqaanaa kufru اlistikbaar baa la yidhahdaa kufru اlimtinaac baa la yidhaahdaa asagii ibliis waa isku baab kufru abu aalib iyo ibliis waa isku baab ibliis ilaahay ma dafirsanayn caqiida ahaan waa aaminsanaa qowl ahaanna uu ku hadlay rabbi bimaa akwaytanii buu taagan yahay rabbi faandirnii ilaa ywma yubcauun rabbi yani yactarif biاllisaan wayactaqid biاlqalb laakiin waxaa laga waayay hogaansan usjud liaadama la markaasu maya ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin cudurkii ku dhacay abu aalib asagana galay kufriga noocaasa ee aduu xaqi ictiraafsan af ahaanna ka sheegahaya inaad hogaansami weydo waxaa loo yaqaanaa kufru liba kufru listikbaar kufru limtinaac baa idan taasna waa mid waxaa ku yimid man aamana bidaahirihi wa kafara bibaطinihi munaafiqiintii weeye man aamana bidaahirihi wa kafara bibainihi waa tawxiidsanhaya waa shahaadanhaya waa kula tukan wabajahaadi sadaqaadkiiba bix isagaaba kaa khatarsanba laakiin gaalnima iyo urug baa buuxisay qalbigiisa haaulaai waa maxay waa hum almunaafiquun waxaa ku meeqaynu maraynaa saddex baan maraynaa hawl cusub buu keenay qaraafi wuxuu yidhi asagu man aamana bidaahirihi wa bibainihi wa kafara bificlihi nin daahiran tukanhaya oo soomahaya oo ashahaadanhaya oo tawxiidsanhaya qalbigana iimaan ku gimgiman yahay laakinahu kafara bificlihi buui waa kaafirun bilficl laa bilictiqaad walaa bicadam liqraar ee waa maxay waa kaafirun bilficli kaman sajada lisanami buui wa alqa almusxaf fi lqaaduraat ninka muxuu u yaqaanaa qaraafi alfaqih wuxuu ku yidhi wa aamana bidaahirihi wa aamana biqalbihi wa bibainihi laakinahu kafara bificlihi halkaasuu la marhayaa afartaasaa ugu waaweyn laba kan lagu daraa lix nin buu ka dhigay kafarada adduunka joogta wuxuu ku shaneeyaa man aamana bidaahirihi wa bibainihi walam yakfur bificli laakinahu kafara biraadatihi alkaafir biiraadatihi waa maxay wuxuu waa ninka kaniisad dhisa kaman banaa kaniisatan injineer baad tahay jaamacad baad ka soo baxday alaabbaad wadataa nin bale ka dhacday oo guryaha dhiso oo isteedyaha kala tuuro oo cimaaraadka taagaa tahay amberi baa ku yimid dhaqaalo badan baa lagu dhi waa waa inaad kaniisadan halkaas diyaariso naqshadeeda waxbaad diyaarisay ninka kaniisad dhisay binaha laftirkiisu bixaddi daatihi kufri ma aha laakinahu muxuu doonayaa ninkaas in kufrigii sii jiro meeluu ilaahay lagu kufriyo oo rabbi lagu caasiyo oo ilaahay xadhgiisa lagu gooyo oo rasuulka lagu caayo oo diinta lagu kufriyo dhisahaya yuriidu اlkufra wain lam yafcalhu ninka gaalnimuu doonay yuusan ba samaynin alkaafiru biiraadati buu kaana u yaqaanaa wati haddaanu ka soo dayn waman nawa اlkufra kafara fi اlxaal waman nawa اlislaama lam yu'min waa inagii soo maray ilaa an yatiya biali yani adugu ilaa ki lixdaad ma xusta lakiin afar shantaasaan ka xusuustaa almuhim kufriga ibliis iyo abu aalib kufruliba walimtinaac walistikbaar baa loo yaqaanaa wadaado geliya kufruljuxuudna waa jiraan oo jaxdiga ayay shay caama ka dhigahayaan jaxd ictiqaadi ah eh, cafwan lisaani ah iyo jaxdi markaa ficlay u qaybinayaan fainahu ibliis yactaqidu tawxiida ilaahay inuu keliyuu aaminsanaa bal wayuqiru bihi lisaanan carab ahaana wuu qiraya rabbi faandirnii buu taagnaa kamaa aslafnaahu canhu saynu ka soo hormarinayn ka sheegnay ilaa laakiin annahu ibliis lam yamtail muusan fartoomin amra allaahi ilaahay amarkiisii aadam u sujuud ahaa fakafara wuu gaaloobay bilimtinaaci ay bicadami اlimtiaal yacni qisada ibliis culummada waxaa daliishada xagga furuucda marka la marahayo qaba taariku salaadku waa gaal culummada qabaa daliishada maxaa jira yidhaahdeen lianna ibliisba ilaahay wuxuu faray inuu sujuudo markaasuu sujuudi la iman waayo waana gaaloobay salaadii dhannayd ruuxa lagu kari waayo maxaad moodaa bay yidhaahdeen ibliis ka fara bisajdatin waaxida inuu hal sujuud oo ilaahay diidayna inuu sujuudo ku gaaloobay salaadan oo shan ah oo rabbi kugu leeyahay la imow ruuxa lagu kari waayo min baab alawlaa wayay taagan yihiin nibanka diidan waxay leeyihiin ibliis kuma gaaloobin diidada sujuuddee wuxuu ku gaaloobay hee istikbaarku ku gaaloobay isla weynanka ilaahay xikmadiisii buu durahaya xikmat laamiri buu duray wuxuu leeyahay caqligu wuxuu keenay iyo qiyaaska iyo reemagaalnimadu waxay keenaysaa iyo maskaxda furan mutanawirada waxay keenaysaa in axad nuur laga abuuray iyo dab laga abuuray uusan u sujuudin axad dooba laga abuuray ana khayru minhu buu i marka ugu sujuudaya ilahay qiyaas aan jirin baad wadaa buu taagan yahay bimacnaa yani waa ruuxba fantayba khaaliqa abuuray rabbi buu fananhayaa kibir baa ku jira ilaa ibliisa abaa wastakbara laydhi baa layidhi abaa ay imtanaca can sujuud wastakbara imtinaacanna wuxuu ka yimid caqiido xunoo kibir ah buu ka yimid wadaadana halkaasay galeen hawshu weli ma dhammaanayso waa la isdaba taagan yahay waman nataqa ruuxuu ku hadla tawxiidka walam yactaqid aan aaminin macnaha tawxiidka xuqina maaluhu maalkiisa waa la ilaalin wa iyo dhiiggiisu waa la ilaalin wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allah ilaahay bay u taallaa wa xukmuhu laakiin xukumkiisa adduunkana iyo aakharana waa xukmu lmunaafiqiin yani waa almuminu bidaahirihi wاlkaafiru bibaطinihi kii ahaa weeye munaafiqiinta buu ka hadlaya waman naطqa bالtowxiid walam yactaqid macna الtowxiid kelima towxiid baad ku hadashay laakiin nuxurkeeda iyo macnaheeda ma aaminsanid ninkaasi adduunka la dili maayo ilaahay annaga nama saarin noomana deena dadka qalbiyooda inaan baadhno laakiin waxaa naloo diray ruux walba waxa ka muuqda inaynu ku maamullo ayb wa xisaabu cal llahi wey waxa u qarsooniya hawshaana rabbiba oo la tegi annaga nooma taallo wey wa xukmuhu fi اdunya wاlaakhira aakhiriya adduunba xukmu wa xukmu munaafiqiin laakiin maadaama nifaaqi wax qarsoon uu yahay xukmu dunya laa yajri calayhi adunyadu xukumkeeda wuxuu raacahayaa xukmu lmuslimiin buu raacahaya idan wuxuu ku kala qaaday kaafirkii asliga ahaa ee ku gaaloobay bilimtinaac iyo kaafirkii ku gaaloobay bilcaqiida alkufriya albaaina labadaasuu ku kala qaaday waxay u kale u qaybsantaa waa badaniyatan taas caqiidaha hore marka muran ma laha cinda ahlilcilmi ruuxa kari kara inuu shayaatiinka ku hadlo towxiidsado xaggana doonayo inuu islaamo in shahaataynku annutqu bishahaatayni sharun lisixati islaami uu yahay khilaaf kama qaban asalaf saalix min asaxaabati wataabiciin walaimati lmatbuuciin laakiin qarnigii saddexaad dabayaaqadiisii ilaa qarnigii labaad bartamihiisii oo jahmiya xilliga asaasantay ah nimanka soo baxee jahmiyada waxay qabaan ruuxa aamina ilaahay inuu xaq yahay macnaa kalimati laa ilaaha illa allah nuxur fahma ee ictiqaadiya weligiina aan bujudhuu ku dhihin bikalimati tawxiid waa muslimun cinda allahi muminun cinda allahi baainan kaafirun fi axkaami dunya warka waa in la fahmay waxaa lagu kala tegay caqiida lagu kala tegay waa meeshay xabaddu ka ballaamanayso nin baa diinta loo sharxay gaal ah wadaad aftahana oo diinta yaqaana oo xaqa caddayn og baa u sharxay diinta islaamka hawshii u bogay markaasuu rumeeyey oo aaminay caqiid ahaan iyo qalbi ahaan weligiina lama imanin ficil ka turjumahaya islaamnimadiisa lama imanin shahaadatayn weligii kuma hadlin intuu noolaa saasuu ku dhintay ruuxaa muxuu yahay salafku waxay ku ijmaaceen inuu yahay kaafirun baatinan wa daahiran daahir bese ma aha la soco waa kaafirun baatinan wa daahiran لأنa camalkaasi baaطinkaa wuxuu ku asixi lahaa bisharطi khaarijiyin oo ah النuطq bالشhahaadatayn وانتiفاaء الشharط ystalزimu minhu ama yalزamu minhu intifاaء الmashruuط shardiga aلnuطq bالشhahaadatayn ayaa meeshii ka baxay shardiga haddii la waayana wadaado maxaad tidhi waxaa meesha ka baxaya iimaankaadii ninkaasi waa kaafirun baطinan وظaahiran muslimnama waa gaal jahmiye waxay leeyihiin waa muؤminun cinda اllahi weeyaan wa wafil aakhirana waa mukhallad fi ljanna naarna taaban mayso lacag marin mahayo adoon macaasi kale ku dhicin laakiin adduunka maadaama meesha annagu aanan geli karin bay dhaheen waxaynu ku xisaabaynaa waxaan ola dhaqmaynaa sida gaaladii asagoo hoosta muslim ka ah mu'minna ka ah rabbina isku xidhan yihiin hoosta iska og yihiin inagu maadaama uusan weli noo ifbixin ousan noo caadbixin maxaan leenahay weli waxaad noo tahay gaal warkaa wareerkii jahmiyada wey abulxasan alashcari baa sidaa qaba ashaaciroo dhan baa qabta kulligood wax yar mooyeen kutubtooday ku qoran tahay nafs alcaqiida waxay ku qoran tahay arumaqaasid sharxu lmaqaasid litaftazani sacdudiin taftazani ka akhri waxay ku qoran tahay almawaaqif wa sharxi lmawaaqif mawaaqifkani alqaadi cabdudiin aliiji baa iska leh شhaرxana الشhariif aljurjaani baa iskale sideed mujalad makaatibtuu yaallaa caqiida maxaa wey aljahmiya waa sidaas murji'aة اljahmiya waa sidaa la kala teg idan markuu ruuxu gaalnimo ku dhaco tara waa gaaloobay wuxuu ku dhi waxaa dhici karta inuu hoos ka yahaye uu muslim ka yahay hoosta ka necmaysan yahay lannu iimaankooda iyo kufrigooduba kama asax ilaa fi اlqalb alkufru waa maxay agtooda waa intifaau tasdiiq اlqalbiy wاliimaanu waa maxay waa atasdiiq اlqalbiy ilaahay ruuxii qalbiga ka rumeeya unbaa mumina ruuxii qalbiga ka dafira ka inkarana waa gaal afcaashan iyo aqwaasha midna gaalnimo ma ay taagan yihiin الsujuudu liلsanami gaalnimo ma aha xaqiiqatan cinda alashaacira waاljahmiya ee waa maxay waa calaamad ku tusi karta hee gaalnimo qalbiga jirta wayna dhici kartaa inaysan gaalnimo ahayn sidaa darteed ninka sanam u sujuuda u sujuuda asagoo dana kala kale gaalmaha cinda alashaacira man sajada lisanamin aw limacbuudin aw liطaaquutin aw liqamarin aw kowkabin wanajmin ninka u sujuuda limaslaxati dunyaahu aw limaslaxa ukhraa waa maxay laysa bikaafirin maxaa yaele ficilku agtooda gaalnimada ma ahaba qowlka agtooda gaalnimada ma aha qowlka agtooda islaamnimo ma aha islaamnimadu iyo iimaanku iyo ictiqaadku kulli iyo kufrigu kulli qalbiga u laabanaya wax walboo gaalnima marka waxay shardinhayaan intifaa atasdiiq alqalbi wixii iimaana waxay u shardinhayaan atasdiiq alqalbi marka nimanka kala tagte ahlu sunna waljamaca waxay taagan yihiin ictiqaadku waa waa iimaan ficilku waa iimaan wlku waa iimaan ficilku waa kufri qowlku waa kufri fii xaqiiqatihi caqiidaduna waa kufri hadda korna waan kuu sheegay kufran wa islaaman waxaa la cuskada waa un labadaa shay keliya aan dhahno iimaanku wuxuu ka kooban yahay min alaaatin iimaanku waa xaqiiqa ka kooban min qowlin wa ficlin wa ictiqaad baan dhahaynaa markaan sharxayna hawsha ardada wax u caddaynayno ama markaan kufriga aan sharxina waxaan leenahay kufrigu asna wuxuu ka yimaadaa qalban wa qawlan wa ficlan kufri ficlia ah iyo kufri qowli ah iyo kufri ictiqaadi ah intuba waa noqdaa laakiin ka qaadi ahaan ka muslim ahaan ka caalim ahaan markaad xukumayso waxaanu cuskan kartaa keliya laba shay keliya alqowl walficl ruuxa inuu muslim yahay waxaad ka ogaan qowlkiisa iyo ficilkiisa inuu gaal yahay waxaad ka ogaan qowluhu wa ficluhu halkan waxaa ku jira iimaan iyo gaalnima waro meesha adugu lagumana dirsanin laakiin min xayu اlasli farqun bayna marka waxaa kala tegay aلtandiir iyo tabiiqa kala tegahaya tandiirka markaan hadle waxaan leenahay kufrigu wuxuu noqdaa qowl iyo muxuu ahaaye caqiido iyo muxuu noqdaa he ficil asujuudu lisanim waa ficil kufri ah sab اllaahi waa qowl kufri ah in ilaahay hayrkii wax taro waxna anfaco waa maxay waa caqiido kufri haddaad aaminto laakiin waxaad cuskan karto waa alqowl wاlficl iimaankuna alqowl wاlficl marka farqun bayna taطbiiqi wa bayna tandiir wa badaniyatin cibaado badaniyuu noqdaa kalqiyaami in la istaago ilahay loo istaago wاrukuuci ilahay in loo foorarsado wsujuudi fi salaati salaada dhexdeeda in la sujuudo wejiga dhulka la dhigo wa minha waxaa ka mida cibaadaadkii asawmu baa ka mida wa afcaalu lxaji xajka acmaashiisa ka mida wawaaf kacbadoo lagu awaafa waa cibaad khaas ah qubuurta hadii la siiy inay gaalnimata sheekhu wuu tilmaami doonaa wa maaliyatan cibaado maali ah oo xoolahaada ka bixisa lagaa doonayo ayaa jira ka ikhraaji juzin gabal in la bixiyo kale minalmaali maalkaada ka tirsan maalkaadaad wax ka bixinaysa sadaqaadkii sakawaadkii garasoonkii yani waa cibaado alla dirtaad u bixinayso maxaad u bixin imtitaalan limaa amara allahu tacaala bih fartoomid aad fartoomayso wuxuu alla ku faray waa kii soo yidhi abulqaasim alasfahani aacatan lishariica buu asagoo ku soo yidhi wuxuu uhi wa anwaacu lwaajibaati waxyaabaha waajiba anwaacdoodu iyo wاlmanduubaati fi اlamwaali wاlabdaani wاlafcaal wاlaqwaali kaiiratun anwac اlwaajibaat waxyaabaha rabbi u waajiba ee adigana ku saaran iyo wlmanduubaati waxyaabaha la suneeyey oo fil amwaali ku waajibaya ama lagu suneeya maalka in lagu sameeyo maal inaad bixisa waajibaa jira maal inaad bixisa ay sunno tahay baa jira iyo walabdaani jidhka biniaadamka iyo xoolaha kaleba iyo walafcaali afcaasha waajibka ama sunnada iyo walaqwaal weerhooyinka sunnada ama waajibka kaiiratan waa fara badan tahay laakina haadihi ummuhaatuha soo sheegay waa lafdhabartii iyo hooyadii cibaadaadka cibaadada ictiqaadiya iyo mid lafdiya ah iyo mid badaniye ah iyo mid maaliye ah ayaan kuu sheegay buu ui cibaadada marka badaniga ah wuxuu geliyey xajkii buu sheekhu geliyey laakiin sida loo badan yaha xajku waa cibaada maaliya xaggana badaniya ah yatakawan min cibaadatin maaliya wa badaniya lannu maal baa la bixiyaa oo gowrac baa yimaada oo sadaqaad baa yimaada howlo badan baa yimaada badankaadina waa ka dhacahaya marka inuu xajku yahay murakab min maalin wa badanin ayaa loo badan yahay sheekh wuxuu ihi waidaa taqarara haadihi اlumuur howlahan markay sugnootood iga fahanto faclam waxaad ogaataa ana allaha subxaanahu wa tacaala bacaa alambiyaa calayhim asalaatu wasalaam ilaahay ambiyuu soo diray min awalihim ilaa aakhirihim koodii u horreeyey nebiyulaahi aadama iyo kii u dambeeyey ee nebi maxameda calayhim wuxuu soo diray yadcuuna <clears throat> iyagoo ugu yeedhaya alcibaada addoommadoo dhan ilaa ifraad illaahi ilahay lagu gooni yeelo bicibaadati hogaansanka iyo cibaadada iyo weynaynta laa ilaa ibaati annahu khalaqahum looma soo dirin inay sugaan ambiyadu ilaahay inuu abuuray ogaada ibaat anahu khalaqahum iyo waa nax wax lamida inuu irsaaqo dhib dheef leeyahay wax walba og yahay qaadir yahay ogaada lama dhihin waxaa loogu soo diray ilaahay keligii caabuda anbiya loo soo diray in ummada ay fahansiiyaan oo u sheegaan id cilayo hum mushrikiintii ama bini aadamkii cibaadu muqiruuna way ictiraafsan yihiin bidalika arinka asaga ee towxiid rabubiya ah kamaa qararnaahu wa kararnaah in badan saan hawshaa usoo celcelinay buu halkaan markaan marayna waxaan jeclaan lahaa saysan nadariyadan u noqon nadariya wahaabiya u noqonin najdiya aw yamaaniya inaan saddex naqli idinku dul akhriyo oo ashaaciro ah kutub lwahaabiya iyo yamaniya iyo towxiidiya salif waxaa ku badan ambiyadu qasadka u horreeyo loo soo diro wuxuu ahaa dadka inay shirki kala dagaalamaan towxiid saafi ana baraan ambiyadu looma soo dirin dadka inay ka dhaadhiciya ilaahay baa idin abuura oo idin leh dhiba dheefna haya hawshaasi maxaa yeele bay taagan yihiin wahaabiyo axad diidanba ma jiro axad diida ilahay inuu khaaliqe adduunkana isagu abuuray maamulo ka taliyo dadkuna addoomman yihiin asaguna dil iyo dayn uu leeyahay dadoo dhan baa isku raacay muranna kama taagno shay aan muran ka taagnayn laguma mashquule khilaafku meeshuu ka taagan yahay baa laga wada hadlaa saddex naqlioo qadiyadda ay waabiye ka hadleen in culummadoo dhanba ay qabaan tilmaamaysa aan ku darro hawsha in badan aan ka hadlay markaad ka hadlaysa qadaayaadkan wax adigu keliga aad leedahay oo da timid aan ka dhigayne hawshan waa hawl muslimiin ummadoo dhan bayba yaaba ka hadlaysa muxuu yidhi abulbarakaat cabduraxmaan ibni maxamed alanbari allugawi alnaxwi ashaaficiy alashcari muxuu yidhi qarnigii lixaad buu ahaa an boqol toddobaatan iyo toddobadii buu geeriye wuxuu yidhi kitaabkiisa loo yaqaano addaaci ila اlislaam kitaab اdaaci ila islam ba kitaabka dadkan islamka ugu yidhahdo islamku inoo sharxay waa islaamkii mutakalimiinta iyo ashaacirada laakiin waxaa iga quseeya qaacidadan uu tasiinle wuxuu yidhi towxiid ulkhaaliq buu ka soo hadlay markaasuu midaan iyadu muran uma baahano ku mashquuli mayna wuxuu yidhi ina alcuqalaa'a min ahli اlxaqi wa hayrihim dadka caqliga labo ahlulxaqa iyo hayrkoodba ee gaalada kaleba ah min asnaafi اlkhalqi oo uunka intiisa kala duwan oo dhanba khalqigoo dhan noociisa kala duwan itafaquu kaafatan waatbaquu qaatibatan cala ihbaati الsaanici ila shirdimatan qaliilata min addahriya yuqaalu lahum اlmucaطila fainahum caطaluu اlcaalama can الsaanic ولهذا إنما توالدت الملل والشرائع بمعرفة التوحيد لا بمعرفة وجود الصانع قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقول لا رب إلا الله ميان هينا ميشان لا إله إلا الله وذلك باوتا وحورف الدعوة دعوة الأنبياء إنما تواردت وحيسكرها الراعض إسكاقضبت أنبياء laa bimacrifati wujuudihi walain sa'altum man khalaqahum layaquluuna allah afi illaahi shakun wuxuu ihi wadaadku wa inamaa waqaca alkhilaafu fii nafyi shariiki khilaafka ambiyaya u dhaxeeya mushrikiin shirki weeye wax laysku hayo kamaa madaa fii hayri mowdicin min atanziil dalikum biannahu ida duciya allahu waxdahu kafartum wain yushrak bihi tu'minu falxukmu lahi cayilkabiir aayadda kale uu keena waidaa dakata rabbaka fi lqur'aani waxda waxda baa laisku hayaa buuri wallow calaa adbaarihim nufuura waidaa dukira allahu waxdahu shmaazat quluubu ladiina laa yuminuuna biاlaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum